بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray baabu salaati aljumuca waxaan ka soo hadalnay xukumka salaada jumcada iyo shuruudda ay ku waajibayso iyo cidda aysan jumcadu ku laazimaynin iyo shuruudda ay ku asaxayso marka eh, shuruudda ay ku asaxayso shan shardi bay ahaayeen afar horey baan uga soo hadalnay shardigii eh, shanaad ayaan caawa insha allahu tacala ka bilaabaynaa darsigeenna wuxuu uhi mualifku raximah allahu tacaala alkhaamisu shardigii shanaad waxaa weeye ee shuruuddii jumcadu ku asaxaysay ka mid a ah, khudbataani laba khudbadood qabla salaati salaada eh, ka horaysa wa arkaanuhumaa labadaa khudbadood arkaantoodu khamsatun shan weeye xamdullaahi in ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xamdiyo wasalaatu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay oo lagu saliyo sala allahu calayhi wasalam wa lafduhumaa lafdigooduna mutacayinun mid waajibaya weeye oo caynoobaya macnaha lafdiga xamdiga iyo lafdiga salaad in sidoodoo lala yimaado weeye wاlwasiyatu bالtaqwa taqwadii laisu dardaarmo weeye walaa yatacayanu ma waajibayo ama ma caynoobayo lafduhaa lafdu اlwasiyati bالtaqwa lafdiga dardaaranka taqwadu ma caynoobayo oo lafdi kale waa la isticmaali karaa cala الصaxiixi wejka صaxiix haddaan qaban wa haadihi الثalaaثaةu saddexdani arkaanun arkaan weeye fi lkhudbatayni labada khudbadood dhexdooda shardiga shanaad ee shuruuddii jumcadu ka ansaxaysay waxaa weeye laba khudbadood oo ka horeysa salaadii labada khudbadood nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu la iman jiray maalin kasta oo jumcaha markii waxa weeye khudbaynayo laba khudbadood buu khudbayn jiray dhexdoodun uu fadhiisan jiray waxaa shardi ah labada khudbadood inay salaada ka horeeyaan culammaduna isku waafaqsan yihiin arrinkaas waayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaasuu yeeli jiray wuxuuna yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u sidaan u tukado labada khudbadood waxay leeyihiin arkaan la'aantood ayna asaxaynin arkaantaasi waa shan rugniga koobaadi waxaa weeye in khaiibkii ula yimaado xamdaladii ilaahi subxaanaه wa tacaala inuu ku xamdiyo oo uu dhaho alxamdu lilah ama axmad اllah ila akhirihi ilaahi subxaanaه wa tacaala inuu ku xamdiyo khudbada dhexdeeda nabigana uu ku saliyo salى اllahu عalayhi wasalam wey waa labada rugniga koobaad rugniga koobaad waxa wey xamdiga rugniga labaadna waa nabiga ala sl slam inuu ku saliyo labadaas rukni lafdigoodu waa mutacayin waxaa looga jeedaa lafdigoodu waa mutacayin in lala yimaado lafdiga xamdiga iyo lafdiga salliga ayaa shardi ah bimacnaa ma isticmaali kara lafdi kale oo la macno ah xamdiga ama salliga ma dhihi karo maalan ashkur اllah ashukru lilah unii calى اllah iyo wixii la mid ah ma dhihi karo waa inuu isticmaala lafdiga xamdiga lafdiga xamdiga marka la isticmaalayo waxa weeye ishtiqaaqaadkiisana uu isticmaali karaa alfaadda laga soo dhambashay maalan axmed allah aw naxmed allah aw eh, alxamdu lilah ila akhirihi alfaadda mushtaqaadka ahee xamdiga laga soo ishtiqaaqay dhammaan wuu isticmaali karaa laakiin lafdiga xamdiga kama tegi karo isla markaa lafduljalaala waa inuu isticmaalaa lafdiga alraxmaan iyo eh, alkariim iyo alfaadda ma isticmaali karo waa in lafdiga xamdiga iyo lafdiga lafduljalaala waa inu la yimaadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa arrinkaa lagu raacaya sidoo kale salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam lafdigiisu waa mutacayin waa inuu isticmaala lafdiga asala cala rasuuli illah ama asalaatu cala nabiy illah ama asalaatu cala muxamadin sala allahu alayh wasalam usalli nusalli alfaadaaso dhan wa isticmaali kara mushtaqaadka laakiin lafdi aan salaad ahayn ma isticmaali karo iyo mushtaqaadkiisa rugniga saddexaad waxaa weeye alwasiyatu bitaqwa taqwa in laisu dardaarmo taqwa in laisu dardaarmo oo dadkii dhegaysanayey khudbada taqwada ilaahi subxaana wa tacala alla kacabsiga u dardaarmo haddaba lafdigeedu mutacayin ma aha ayi lafdi oo taqwada tusinaya ayuu markaa eh, dadkii u sheegi karaa adiicu llaha warasuulahu raaqib llah ilaahay ka xusuusnaada ilaahay waxaa weeye daacadiisa ku dadaala ila akhirih yacni lafdi kasta oo macnaha tusinaya taqwada ayuu isticmaali karaa ee lafdiga wasiyatu bitaqwa uusiikum bitaqwa allah inuu dhaho shardi ma aha waayo ilan maqsuudku waxa weye wacdi iyo waano weeyaan qofkii in daacada ilahi subxaana wa tacaala lagu waaniyo lagu tirtirsiiyo marka wax kasta oo mawcidadii tusinaya ayaa la isticmaali karaa wa hadihi alaaatu arkaanun fi khubatayn markuu leey wuxuu uga jeedaa mualifku saddexdan aan soo tilmaanay ee ahaa xamdaladii iyo salligii iyo alwasiya bitaqwa saddexduba waxaa loo shardinaya oo rukni u yihiin labada khudbadoodba khudbadda koobaad khudbadda labaadba labadaba waa in laga helaa saddexdaba oo macnaha mid ahaan laguma kaaftoomi karo labada khudbadoodba waa in saddexdaa rukni laga helaa waaya salafkii iyo khalafkiiba arrinkaa waa lagu raacayaa waaraabicu rukniga afraad ee arkaantii khudbataynka ka mida ah waxa weeye qiraa'atu aayatin aayad inuu aqriyo khaiibkii fii ixdaahumaa labadii khudbadood mid ahaan inuu ku akriyo aayad qur-aan wa qiila fi luulaa khudbada hore unbuu ku akrinayaa wa qiila waxaa lidhi fiihimaa ku akrinaya labada khudbadoodba wa qiila waxaa lidhi laa tajibu aayaddaasi akhrinteedu waajiba ma aha wاlkhaamisu rukniga shanaadina waxaa weeye maa yaqacu calayhi wuxuu ku dhacayo dushiisa ismu ducaa'in magaca duco lilmuminiina muminiinta loo duceeyo wax uun duca lagu tilmaami karo oo muminiinta loo duceeyo fi aaniyati khudbadii labaad waqiila waxaa la yidhi laa yajibu arinkaas ducada ah waajib ma aha lidhi waayahay rukniga afraad ee arkaantii khudbadaynku waxaa weeye khaiibkii inuu aqriyo aayad qur-aanah oo labada khudbadood mid ahaan u aqriyo ama midda hore ama midda dambe miduu doono waa inuu aayad qur'aana khudbadii ku akhriyaa nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam sidaas ayaa haalib ku ahayd inuu akhriyo qur'aanka markuu khudbaynayo bal ee yani asxaabta qaar baaba qur-aanka qayb ka mida ka qayba nebiga alayh slam khudbada markuu khudbaynayo qur-aanka uu ku celcelinaya had ya jeer sida suuratu qaaf oo kale oo had ya jeer aad u akhrin jiray khudbadda ayay asxaabta qaar ka qaybeen nebiga alayh sl slam afkiisa marka khudbadii inay ahaato bilaa qur'aan sax ma aha waa rukni arkaantii khudbataynkii ka mid ah sidaasaa muctamad ah saddex qowl oo kalea jira oo madhabka ku jira lakiin saddexdaa qowl ee kale waa waa qiilaad waa aqwaal daciif ah qowlka koobaad wuxuu leeyahay labada khudbadood midda hore ayaa shardiga in lagu akhriyo aayaddii ee talla dambe waxa weye hadduu ku akhriya ma anfacayso laakiin sida saxiixa middu ku akhriya waa anfacaysaa qowl kale wuxuu leeyahay labadaba waa lagu ahrinayaa qowl kalena wuxuu leeyahay waajiba maaha in aayad la ahriyo haddaba aayadda la ahrinayo waa ay aaya min alqur'aan laakiin waa inay ahaato aayad macno tusinaysa maalan uma nadara oo kale haddii uu ahriyo ma kuma fillo sababtoo ah dee macno laga faa'iday mahayo nadara uma cabasa yani waa aayad laakiin dee macno keligeed ma faa'iidaynayso siyaaqeeday macno ku faa'iidaynaysaa marka aayad mustaqil ah oo macno taama ah faa'iidaynaysa waa inuu akhriyaa haddii doonta aayaddaa ha gaabnaato wاlkhaamisu rukniga shanaadina waxaa weeye in muuminiinta u duceeyo wax un duca lagu magacaabo maa yaqacu calayhi ismu ducaahu mualifku le waxay uga jeedaan shardi ma inuu duca dheer u duceeyo wax duca lagu magacaabi karo hadday doonto laba kelima ha ahaatee wuxuun duca lagu magacaabi karo inu muminiinta u duceeyo khudbada labaad maxaa yeelay khudbadu waxa weeye dee muminiinta markii la waaniyey in duco lagu soo khatimo ayaa habboon khudbada u dambaysa qowlba wuxuu leeyahay waajib ma aha ducadaasi laakiin qowlka muctamadkaa waa rukni arkaantii khudbataynka ka mid ah waayahay intaa waxaan kaga baxnay arkaantii khudbataynka halkana mualif wuxuu ku gudagelayaa shuruudii khudbataynka waa sagaal shardi sagaal shardi weeye wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownuhaa inay ahaato khudbadii carabiyatan carabi inay ahaataa shardi ah muratabat alarkaani alaaثati اlwal arkaanta saddexda ee hore ay tartiibsan tahay wa bacda azawaali cadceeddu markay zuusho kadibna khudbadu ay dhacdo wاlqiyaamu fiihimaa labada khudbadood inuu istaag ku akhriyo in qadara hadduu istaagga awoodo waljuluusu inuu fadhiisto baynahumaa labada khudbadood dhexdooda markuu ta dhameeyo dhammeeyo ta dambena uusan bilaabin dhexdooda inuu fadhiisto ayaa iyadna shardi ah wa ismaacu arbaciina afartan inuu khudbadii maqashiiyo kaamiliina oo dhammaystiran macnaha kumala ahoo laga helay shuruuddii khudbadu ay ku guntamaysay een soo tilmaanay shuruuddii labada khudbadood waa sagaal baan idhi shardiga koowaad weeye inay ahaato carabi khudbadii labada khudbadood waa inay carabi ay ku baxaan macnaha waxaa looga jeedaa arkaanteeda arkaantii khudbateynka waa inay carabi ku baxaan maxaa yeelay arrinkaas waxaa laga dayanayaa salafkii iyo khalafkiiba nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam waxaan carabi ahayn kuma khudbayn jirin kadalika asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan carabi ahayn mayna ku khudbayn jirin midda kale khudbadu waa dikri waajib ah dikri waajib oo farad weeyaan haddaba waxaa waajiba inay carabi ku baxdo sida atixiyaadka iyo takbiirat lixraamka atixiyaadka iyo takbirat ixraamka waa dikri waajib ah waxaa shardi ah in ay ku baxaan carabi khudbadana waa laba qiyaas qaat arrinkaas waxaa weeye madhabkeenu caddaynaya ahaa in khudbada loo shardinaya inay carabi ku baxdo waxa wey madhabu jamaahiiri ahli اlcilm waa madhabka culimmada badankooda ay ku tageen sida waxaa qaba saddex aimo oo aimmadii afartaa ka mid ah waxaa ku tegey imaam maalik alimaam الshaafici walimaam axmed saddexda aimo ayaa qaba in ay khudbadu carabi ahaato inay shardi tahay adiladii aan soo sheegnana way soo deliishadeen culamada qaarqaba way jiraan inaysan shardi ahayn in khudbadii lagu ahriyo carabi abu xaniifa raximah allahu wuxuu qabaa inay bannaan tahay in eh, lagu khudbeeyo waxaan carabi ahayn laakiin madhabka jumhuurka ayaa mudan in la raaco lagu daydo waayahay haddaba haddii qofkii khadiibka ahaa uu ku khudbeeyo arkaantii khudbada uu carabi ku akhriyo kadibna uu soomaali uu soo dhexgeliyo dee kollii arkaantii u oofsaday carabi ku akhriyey intaa yartaa ee waxa weeye muwaalaadkii la waayey um ishkaal ku imaanaya shaaficiyadu waxay shardanayeen khudbadii in muwaalaad la helo oo labadii khudbo ay isku xidhiidhaan marka af soomaaliga soo dhexgelaya wuxuu noqonayaa lagwi siday tilmaamayaan fuqahada qaar sida maalikiyado kale waxay leeyiin waa lagwi soo dhexgalay marka kolley sidaasaa ka awlaysan oo ka fiican oo sunnada uga dhow in khudbadii laga dhigo soomaali maxdi ah sidaadda khudbado badan ay sameeyaan labadii khudbada soomaaliya maxdi ah xataa nah ma yeelanayso bal u fiirsa idinku war khudbada iyo wacdiga caadiga in la kala qaado weeye wacdiga caadiga ah soomaaliya ku quruxsan yahay laakiin markay khudba noqoto khudbada haybadeeda iyo quruxdeeda iyo ziinadeeda waxaa weeye in carabi lagu khudbeeyo midda kale xikmo kale ku jirto waxa weye dadkii waxaa lagu xidhayaa luqadii qur-aanka oo luqa carabiya inay luqadaas dhegaystaan oo wiig walba ay ku soo noqnoqoto oo wax badan ba ka fahmayaan wax badan bay fahmayaan dadka ha moodin inay dad dhaga xilan oo midh ka fahmayay aysan ahayn wax badan bay fahmayaan dadku marka xikmado badan baa ku jiree eh. khudbada carabi lagu akrinaya yaan laga tegin yaan laga tegin bal ugu yaraan arkaantii ha lagu akriyo carabi ha lagu akriyo arkaantii shantaydan soo sheegnay ama khudbada horena carabi maxdi ha laga dhigo toddobana arkaantii ha lagu akriyo carabi soomaalina markaa khudbada dambe ha loo badiyo marka sidaasaad moodaa inay u dhowdahay haddii kale carabi lagu wada ahriyo labada khudbadoodba oo xagga hore tacliiq ka horeeyo khudbadii eh, hordhac yaroo af somalia lagu sheegayo maqsuudkeeda ama ka dambeeyo markii salaadda la tukada kadib in yaroo soomaaliya waayo muratabat alarkaan alaaat اlwal markuu ku wuxuu uga jeedaa saddexda rukni ee hore ee xamdaladii iyo saligii nabiga alayh الsalaaة wasalam iyo alwasiyatu btaqwa inay saa u tartiibsan yihiin oo saa u kala horeeyaan macna lagu horreysiiye xamdiga kadibna saliga nabig alayh slam kadibna dardaarankii taqwada saa u kala horeeyaan laakiin arinkaasi waxa weeye waa dabcan waa sida fiican ee quruxsan waana sida hadda dadku ay sameeyaan saas loo tartiibiya laakiin inay shardi tahay waxa weeyaan muctamad ma aha imaam nawowi dib buu ka tilmaami doonaa in aysan shardi ahayn inaysan hardi ahayn dib buu ka tilmaami doonaa hardiga labaad ee shuruuddii e, khudbataynka ka mid ah waxaa weeye inay bacda zawaal dhacdo cadayaddu markii ay zuusho ee wakhtigii duhurka uu galo markaan waa khudbada la bilaabi karaa maxaa yeel nabiga calayhi salaatu wasalaam ee xilligaas ayuu khudbada gudageli jiray mimbarka ku fuuli jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligaa waxaa weeye cadayaddu ay zuusho markaasuu jimcada tukan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaba maanta masaajidda qaar waxaad arkaysaa in eh, aadaanku dhaxayo cadceedda intaysan zulin ka hor oo u fiirsada maalinta jumcaha maalmaha kale waxaa weeye salaadda hore la tukanayo eh, waa laga hormariyaa aadaanka jumcada waa aadaanka dambaan ka hadlaya aadaanka hore ma ah waxaa la aadaamayaa iyadoo yani xilligii aadaanka caadiga oo ka laaban yahay shan mir meelahaas kadibna khudbadii baa la gudagelaya taasi waa khalad waa arrin khalad ah oo waxaa weeye khilaafsan nabiga alay sl slam hadigiisii midda kale qowlkan ah in khudbadii ayna bilaami karin intaysan cadceedu zuulin waa madhabu jamaahiiri ahlicilm culimmada badankoodta say qabaan imaam axmed mooyaan inta kale waxay qabaan bacda zawaal in eh, khudbadaan laga horreysiin karin waayahay shardiga saddexaad waxaa weeye alqiyaam in la istaago oo khudbada istaag lagu ahriyo fadhiga laguma ahri karo qofkii hadduu awoodi karo weyaan khadiibka ah uu istaagi karo lakiin hadduu xanuunsan yahay fadhiga wuu ka khudbayn karaa fadhiga wuu ka khudbayn karaa maxaa nabiga alay sl slam istaag buu khudbayn jiray rukniga afraad waxa weeye inuu fadhiisto aljuluus baynahuma labada khudbadood dhexdooda inuu fadhiisto ta hore markuu ahriyo inuu fadhiisto nabiga alayh slat slam wuu kala sooci jiray labada khudbadood oo fadhi buu kala sooci jiray shardiga shanaadi waxaa weeye inuu afartan nin oo dadkii shuruudda khudbada oofsaday oo kaamiliin wax macna loga jeeda waxa wey dadkii yani khudbada ay ku guntamaysay ama jumcadu ay ku guntamaysay aan horey usoo tilmaamin axraar dukuur waxaa weeye baaligiin mustawiniin ah in uu maqashiiyo khudbadii macnaha waxaa loo jeedaa khudbadii waa inuu afartani ugu yaraan uu gaadhsiiyaa codkiisa hadduu hoos u akhriyo dadka aysan maqlaynin khudbadii ma ansaxayso waa inuu kor u qaado codkiisa ilan maqsuudka khudbada waxa wey dadka in la waaniyo oo la wacdiyo waxayna ku xasilaysaa dadka in la maqashiiyo shan shardiba haddaba halkaa inoogu dhan shuruudda way noo socon doontaa in yarbuu mualifku soo yar dhexgeliye wuxuu yidhi waljadiidu qowlka jadiidka waxaa weeye annahu shaniye laa yaxrumu calayhim inuusan ka xaaraam ahayn dadkii dushooda alkalaamu hadalkii hadalkii dadkii ka xaaraan ma aha wayusanu laakiin waxaa la sunneeyaa alinsaatu dadkii inay aamusaan ayaa la sunneeya oo khudbadii ay dhegaystaan qultu waxaan idhi qaala nawowiy raximah اllahu tacaala alasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye ana tartiiba alarkaani arkaanta in la tartiibiyo Eh, laysa bishari inaysan shardi ahayn wallahu aclam dadka khudbada dhegaysanaya waxaa sunno ah marka la akhrinaya inay dhegaystaan o ay aamusaan saasaa sunno ah ilaahay wa tacala wuxu uhi waidaa alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun yani qur-aanka haddii la akhriyo qur halka waxa looga jeeda bay dhaheen culimmadu khudbada maxaa yeele qur badan baa lagu akhriya khudbadii marka qur-aan baa lagu tilmaamay haddaba haddii khudbadii la akhrinayo ilahi wuxuu ihi khudbada dhegaysta oo aamusa nabiguna wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam ida qulta lisaaxibika ansit ywma اljumcati walimaamu yakhtub faqad lagowt yani haddii aad saaxiibka ku dhahdo imaamka oo khudbaynaya aamus laqwi baad ku dhacday macnaha khudbada ajirkeedii ayaa kaa tegaya haddaba arrinkaa waxaa laga qaadanaya khudbada marka la dhegaysanaya inay sunno tahay in la aamuso ma xaaraan baa in ay hadlaan dadkii mise waa makruuh xaaraan ma aha inay hadlaan cala almadhab maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam asagoo khudbaynaya ayaa nin reemiyi ah, ayaa masaajidka soo galay dabeetana wuxu uhi ya rasuul allah halaka almaal wajaca alciyaal fadcu allaha lana nebi allow xoolihiina way baaba'een ciyaalkiina way gaajoodeenee ilaahay noo bari oo noo duce inuu ilahay ruux raxmadiisa noo soo noo keeno dabeetna nabig alay slam wuu duceeyey nabiga kuma inkirin ma dhihin maxaad u hadashay khudbada oo socota halkaa waxaa laga qaatay in eh, khudbada eh, oo lagu dhex hadlo inaysan xaaraan ahayn laakiin ay makruuh tahay waa makruuh waaya mualifku wuxuu ka daba tegey hadalkii hore ee ahaa arkaanta saddexda ee hore xamdalladii iyo salligii iyo wasiya bitaqwa in la tartiibiyo wuxuu idhi arkaantaa tartiibkoodu shardi ma aha sida asaxa ah ee muctamadka ah wakaan soo tilmaannay inaysan shardi ahayn in la tartiibiyo wallahu aclam waladharu qowlka adharka waxaa weeye ishtiraadu lmuwaalaati xidhiidhin in la shardinayo khudbadii arkaanteedii in la xidhiidhiyo iyo khudbataynkii iyo salaaddii in la xidhiidhiyo wa طahaaraة اlxadai qofkii khudbaynaya inuu xadadkii ka daahir yahay wاlkhabati iyo nijaastii wاsatru cawradii inuu asturo halkan wuxuu ku tilmaamaya ruknigii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii sideedaad ka lixaadi waxaa weeye in la xidhiidhiyo labada khudbadood oo macnaha faasil dheer aan loo dhexaysiin khudbada hore markay dhammaato oo xoogaa yar fadhiisto haddana khudbadii labaad uu khudbeeyo oo faasil dheer aan loo dhexaysiin ama zaman dheer sidoo kale in la xidhiidhiyo waxaa weeye arkaantii khudbataynka sidoo kale in la xidhiidhiyo labadii khudbadood iyo salaadii markii khudbada saa loo dhameey waa in salaadii la tukadaa soo maalifku tilmaamay oo aan faasil dheer loo dhexaysiin waayahay kaasi waa ruknigii shardigii lixaad shardiga toddobaad waxaa weeye qofka khudbaynaya waa inuu daahir yahay xadadkii yaraa iyo kii weynaa iyo nijaasiba inuu ka daahir yahay oo asagoo dahaaro qaba waa inuu khudbaya sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray shardiga sideedaad waa inuu cawradiisa asturanta qofka khudbaynaya waa in cawradiisu asturan tahay si nabiga alay sla slam looga daydo looga raaco shardiga sagaalaad mualifku muuna sheegin waxaa weeye in labada khudbo laga horraysiiyo salaada oo salaaddu ay dambayso khudbataynkun ay horreeyaan haddii la cagsiyo oo salaaddii la horraysiiyo khudbada la dambaysiiyo ma ansaxayso haddaba shuruuddii khudbataynka ee sagaalkaa ah halkaasaan kaga baxaynaa haddana mualif halkan wuxuu ku guda gelayaa mustaxabbaat alkhudba loo sunneeyo khudbada sunan bay leedahay iyo aadaab aadaabtii buu halkan ku tilmaamaya aan waajibka ahayn wa tusanu waxaa la sunneeyaa khudbadii in lagu khudbeeyo calaa mimbarin mimbar dushi aw murtaficin ama meel sare wa yusallimu wuxuu salaamayaa qofkii khadiibka ah calaa man cinda almimbari dadka ka agdhow mimbarka markuu soo geleeyo ayuu salaamayaa wa an yuqbila calayhim dadkii inuu qaabilaa sunnaha idaa sacida mimbarkii haddii fuulo wa yusallim calayhim uu salaamo wayajlisu wuu fadhiisanaya uma dabeetana yuadinu muadinkiibaa aadaankii aadaamaya wa an takuuna inay ahaato khudbadii ayaa sunno ah baliiqatan mid xeel dheer mafhuumatan oo la fahmayo qasiiratan oo gaaban walaa yaltafitu inuusan milicsanin baa sunno ah yamiinan midig washimaalan iyo bidix fii shayin wax ka mid ah minhaa khudbadii wax ka mid inuusan isagoo ku jira midigii bidixtoona uusan daymoonin wayactamidu wuxuu wanaxwihi iyo wax la mid ah wayakuunu wuxuu ahaanayaa juluusuhu fadhigiisu baynahumaa labada khudbadood dhexdoodu fadhiisanayo naxwa suurati اlkhlaasi suuratu qul huwa leh qadarka suuraddaas indhan inuu fadhiisto labada khudbadood dhexdooda sunantii khudbateynka ayuu mualifkan ku tilmaamaya wuxuu yihi waxaa sunno ah in lagu khudbeeyo mimbar dushi mimbar dushii in lagu khudbeeyo ayaa sunnaha suu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yeeli jiray nabigu waagii hore mimbar ma haysanin wuxuu ku khudbayn jiray jidci ama waxaa weeye jirid geed la gooyey ayuu fuuli jiray dabeetana mimbar baa nabiga alayhi salaam loo sameeyey mimbarkii ayuu u guuray u ku khudbayn jiray dabeetana jiriddii ama jidcigii ayaa ooyey oohin dheer oo sida geeloo kale ayuu ololay dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa soo dumay oo nabiga ala sl sida ilmo yar oo la aamusiinayo kale ayuu aamusiiyey waa arrin saxiixa ah oo waxa weeye mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ah jidcigaasna wuxuu u hiloobayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku istaagi jiray ee dadka ku maaragtay markuu wacdinayo dushiisa ka khudbayn jiray waayahay jidcigii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam u hiloobaya marka innago xaggeen joognaa innagoo ummaddiisii oo ah atbaacdiisii ah oo cuqala ah xaggeen joognaa marka allahuma salli wasallim calayh haddii mimber la waayo waxaa sunno ahay meel sare inuu khadiibku fuulo meel taagoo sare maalan masaajid aan la diyaarin weli mimbarkii loo samayn hadii laga khudbaynayo in meel sare uu ku istaago ama kursi ama miis ama wuxuu e, loo dhiga maarata khadiibka si loo arko ayaa sunno ah waaya midda kale markuu dadka de wax u sheegayo dee meel sare qofka wax u sheegayo inuu taagnaado ayaa fiican khadiibku markuu soo geleeyo masaajidka dadka mimbarka u dhow ayuu salaamaya waa intuusan mimbarkii fuulin weli dadkaasuu salaamaya ayaguna way u jawaabayaan oo salaanta way ka radinayaan dabeetana mimbarka markuu fuulo dadkiibuu soo qaabilaya wa an yuqbila calayhim idaa sacida markuu leeya wey yani markuu mimbarka fuulo dadkiibuu soo qaabilaya oo xaggooda usoo jeedsanaya dabeetana wuu salaamaya mar labaa dadkii assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadkuna way u jawaabayaan dabeetana uu iska fadhiisanaya muadinkii baa aadaamaya markuu muadinka uu aadaanka dhammeeyo ayuu khudbadii guda gelaya waxaana sunnaha khudbadu inay ahaato khudbo xeel dheer baliiqa macnaha khudbad xeel dheer oo waxa weeye macaani ballaarhan leh isla markaana la fahmayo oo kooban khudbad inuusan ku dheeraanin baa sunna ah maanta khudbadda waxaad moodaa in eh, waxaa weye isku bedeshay muxaadaraad oo qofkii ku jiray khudbadii saacadda dhow sida sunnaha waxa wey khudbad inay koobnaato oo kelimaad iyo sir ay ahaato oo laakiin qofku uu soo koobo saasaa sunno ah oo muxaadaradiiyo la kala saaro iyo khudbada muxaadaradu waxa weyaan darsi ahaan weeyaano waa la dheerayn karaa laakiin khudbada in la soo koobo ayaa hadiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ah qowlan wa ficlan nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam salaada dheereeya khudbadana gaabiya ayuu nabig yhi alah slat slam sida saxix muslim ku sugan waxaa kale oo sunno ah inuusan midig iyo bidixba uusan daymoonin khadiibku intuu khudbaynayo inuu dadka qaabilo oo uu wejigiisa dadka kusoo jeediyo oo xarakaadka dhaqdhaqaaqi cabadku iska ilaaliyo ayaa sunno ah maanta waxaad moodaa arrintan inaan lagu dhaqmin haddii lagu dhaqmi lahaa madhabkeennan masaladan qofka markuu khudbaynayo waxay ahaan lahayd inuu gacmihiisa xataa ka ilaaliyo cabadka iyo dhaqdhaqaaqa oo sidaa u ahaado markuu khudbaynayo uusan midig iyo bidix toona uusan eegin kolley culammadeennu waxay saa u leeyihiin waxay ka keeneen yani khudbadu waa wacdi yani waa dikri waajib ah culamada qaar baaba leh khudbadu waxay gashay labadii ragcadood booskooda sidaa darteed yani salaadda sidaan lagu dhaqaaqayn ayaa khudbadaba aan lagu dhaqaaqayn muddo kale nabigeena alayh sala slam lagama soo guurinay inuu dhaqaaq badan samayn jiray calaa kulli xaal khadiibku inuu dhaqaaqa yareeyo iyo xarakaadka faraha badan in loo baahnayn waa shay e, sunno ah sidoo kale inuu cuskado khadiibkii seef ama ul ama qaws wanaxwi markuu leeyah waaa yani naxwi waxooga jeeda wixii la mid ah labadaas oo waxaa weeye qaasadii oo kale inuu shay noocaasoo kalea cuskado ayaa sunnaha nabiga alayi sla slam arrinkaas uu ka sugnaaday markuu khudbaynayo nabiga alayhi salatu slam wuxuu cuskan jiray qaanso ama ul culimadu waxay dhaheen xikmada ku jirta waxaa weeye waxaa la tilmaamayaa in diinkani uu eh, ku qumay ama uu ku istaagay hub iyo waxaa wey cudud marka khadiibkii inuu ul ama seef ama qaanso inuu cuskado waa shay sunna ay dheheen wayakuunu wuxuu ahaanayaa juluusuhu fadhigiisa uu fadhiisanaya khadiibkii baynahuma labada khudbood dhexdooda naxwa suurati اlkhlaasi suuradda qulwalle qadarkeeda oo kale waidaa faraqa hadduu khadiibka u dhammeeyo khudbadii sharaca almuadinu muadinka wuxuu guda galayaa fi liqaamati aqankii wabaadara alimaam imaamkii lagu degdegayaa liyabluga almixraaba si uu mixraabkii u gaadho maca faraaqihi muadinka faaruqitaankiisa markuu faaruqayo aqinka maciisa yani isla wakhtiga uu muadinku aqinka dhammaynayo asna si uu mixraabkii u gaadho wayaqra'u wuxuu aqrinayaa fi اluulaa ragcadda hore ee jumcaha aljumca suuraة اljumca ayuu akrinaya wa fi aaniyati ragcadda labaadna almunaafiqiin suuraة اlmunaafiqiin ayuu akrinaya jahran asagoo codkii kor u qaadaya waxaa sunno ah inuu khadiibku fadhiisto labada khudbood dhexdooda qadra suurat اlkhlaas suurat اlikhlaas qadarkeed inuu fadhiisto ayaa sunno ah hore aan soo tilmaanay haddii uu khadiibku khudbada dhammeeyo muadinkiiba markiiba wuxuu bilaabayaa caqinkii ayuu gudagelayaa imaamkuna wuxuu markiiba usoo degdegayaa si uu mixraabka u soo gaadho markii uu muadinku uu dhammeeyo caqinkii oo uu markaa salaaddii u gudagalo waa muwaalaadka la sheegayay ayaa halkan la tilmaamaya qaabkii laiskugu xijijinayey khudbadii iyo salaaddii salaaddii buu gudagelayaa ragcadda koobaad waxaa sunno ah inuu ku akhriyo suuraة اljumca ragcadda labaadna suuraة اlmunaafiqiin oo jahri uu ku akhriyo sidoo kale wuxuu akhrin karaa sabix isma rabbika alaclى ragcadda koobaad ragcadda dambena hal ataaka xadiiu lhaashiya labadaba nabiga alayh slat slam way ka sugnaatay miduu akhriyaba waxaa weeye sunnadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu waafaqaya laakiin waa inuu la jahraa oo jahri ku akhriyaa saas ayaa nabiga alayh slat slam ka sugnaatay faslun fasalkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa laba arrimood arrinka koowaad waxaa weeye meydhayaasha sunnada ah ee ama jumcaha loo sunneeye ama waxaan jumcahayna loo sunneeye ayuu ku tilmaamaya sidoo kale wuxuu ku tilmaami doonaa aadaabta maalinta jumco wuxuu mualifku yidhi yusannu waxaa la sunneeya alguslu maydhi lixaadirihaa qofka khudbada jumcada soo xaadiraya ama doonaya inuu soo xaadiro inuu maydho ayaa loo sunneeyaa waqiila waxaa la yidhi waxaa loo sunneeyaa maydhigii likulli axadin qof walba oo wakhtuhu maydhigaas wakhtigiisu wuxuu ka bilaamayaa min alfajri fajarkii ayuu ka bilaamayaa wa taqriibuhu in loo dhoweeyey min dahaabihi tegitaankiisa uu khudbadii qabanayo maydhigii in loo dhoweeyey ayaa afdalu fadli badan fain cajaza hadduu awoodi kari waayo maydhigii ama biyo uusan haysan ku maydho tayamam wuu gebagabaysanayaa filasaxi wejka asaxnimada badan maydhi baa loo sunneeyaa qofkii xaadirayey jumcada ama doonaya inuu xaadiro rag iyo dumar wuxuu yahayba ama jumcada ha ku waajibto ama yaysan ku waajibin nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu hi ida jaءa axadukum اljumcata falyaktasil axadkiin hadduu jumcada imaanayo ha maydho sida ku sugan saxiixaynka qowl ba wuxuu leeyahay qof kasta waa loo sunneeyaa qof kasta oo waxaa weeye maalinta jumcaha ilaahay uu soo gaadhsiiyo inuu maydho ayaa sunno ah ama ha doono inuu soo xaadiro jumcaha ama yuusan soo xaadirinba xataa gabadhii gurigeeda ku tukanaysa inay maydhato ayaa sunnuu qowlka leeyahay oo wuxuu uga qiyaas qaadanayaa ciidda wuxuu leeyahy maalinta ciidda ah qof walba waa loo sunneeya inuu maydho ama salaada ciidda ha soo xaadiro ama yuusan soo xaadirin laakiin farqi baa u dhaxeeya ciidda iyo jumcaho ciidda waxaa loo maydhinayaa farxad iyo waxaa weeye qurux jumcadan waxaa loo maydhinayaa nadaafad iyo qofkii inuu jidhkiisa ka fogeeyo waxyaabaha dadku ay dhibsanayaan dadku isku imaanayaan sidaa qofka jumcada soo xaadiraya unbaa loo sunaya sida xadiidka horeba uu tilmaamaya ida jaa axadukum aljumcata falyaqtasil qofkaan baa loo sunaya qofka kale hadduu maydhanayo dee waa shay iska bannaan laakiin sunno uma ah axaadiid kalea tilmaamaysa in maydhiga jumcada uu waajib yahay guslu اljumcati waajibun calى kuli muxtalim xadiid saxiixa wey oo saxiixaynka ku sugan yani maydhiga jumcadu waa waajib qof kasta oo waxaa weeye muxtalima macnaha qaan gaadhay xadiidkaas wuxuu tilmaamaya inuu waajib yahay lakiin culamadu waxay uga jawaabeen xadiid kale oo ka sarfinaya xadiidka wujuubka ayaa jira waa xadiidka uu tirmidi wariyey heyrkiiba uu nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam man tawadaأa ywma اljumcati fabiha wanicmat man iqtasala fausl afdal qofka weysaysta maalinta jimco ruksadii ayuu qaatay waana rukso wanaagsan qofka maydhana maydhigaas ayaa fadli badan buu nebigu yhi alayh sala slam halka waxa laga qaadanaya inuusan maydhigu waajib ahayn uu sunno yahay maxaa nabig wuxu uhi alay sl slam qofkii weysaysta waxa weye ruksadii buu qaatay qofka maydhana dee waxa weeye sida fadliga badnayd ayuu sameeyey wakhtiga uu bilaamaya maydhigaasi waxa weye min alfajri fajarka xilliga waxa weeye ee fajarka uu dilaaco ayuu bilaamayaa maydhigii xilligaa hadduu maydha haddaba waxa weye yani maydhigii jumcadu wuu asaxaya laakiin ka ma maydhan karo sababtan waxaa weeye nabiga alayh sla wuxuu ku xidhay maydhigii jumcaha maalintu ayuu ku xidhay oo wuxuu nabigu yidhi alayh slam man iqhtasala yowma aljumcati uma raaxa fi saacati اluula marka yoomkuna wuxuu bilaamayaa fajarka ayuu bilaamaya marka qofkii fajarka maydhay waxa weye maydhigii jumcada wuu asaxaya laakiin waxaa fadli badan inuu u dhaweeyo xilliga uu tegayo d maalan qofkii uu tobanka subaxnimo uu jumcada xaadirayo xilliga inuu maydho ayaa fiicane horey uusan u maydhanin maxaa yeele maqsuudka maydhigu waxa wey nadaafad nadaafaddana waxay sii wanaagsanaanaysaa oo sii wacnaanaysaa markii qofkii uu maydho markuu baxayo isagoo markaa jidhkiisu aad nadiif u yahay ayuu markaa masaajidkii xaadiraya haddii qofkii uu maydhan kari waayo si uun xanuun baa u diidaya maalan maydhigii ama biyo uu ku maydho ayuu waayey markaa wuu gabagabaysanaya gabagabaysiga ayaa meeshii mayriga u gelaya maqsuudkuna waxa weyaan ajirkii mayriga inuu helo ma laga rabaa waan ognahay in gabagabaysigu waa ciid baan u gabagabaysanaya inuusan nadaafad ahayn waan ognahay qowlka kasoo horjeeda asax wuxuu leeyahay ma gabagabaysanayo maxaa yeele maqsuudka mayrigu waxa weya nadaafad in qofkii raa'ixada qarmuun ama raa'ixada aan wanaagsaneyn jirkiisa uu ka gooyo dee tayamumkana arrinkaas nooma anfacayo wa min almasnuuni mayriga sunada waxaa ka mida ah usl ciidi mayriga ciidda wlkusuufi iyo qoraxmadoobaadka ama dayaxmadoobaadki walistisqaa iyo mayrigii waxaa wey la maydhanayey roobdoonka loo maydhanayay walihaasil meyiti qofkii meydka maydhayay mayriga maydhanayay wlmajnuuni iyo qofkii waalaa wlmuqmaa calayhi iyo kii la miyir daboolay ama koomada galay idaa afaaqaa labadaasi haddii ay soo miyaraabaan ama miyirsadaan wlkaafiri gaalkii mayriga maydhanayay idaa aslama goorta islaamayo waa akhsaalu lxaji iyo meedhayaashii wa aakaduhaa intan soo sheegnay meydhi ah waxaa aakidsan oo adag guslu haasili lmeyiti meydka qofka maydhiga maydhigiisa meydka qofka maydhiga maydhigiisa ayaa ugu si adag oo u aakidsan uma dabeetana aljamcatu jamcadii baa soo raacda maydhiga jamcada ayaa soo raaca wa cakasahu lqadiimu qowlkii qadiimka ahaa wuu isweydaariyey oo mayriga jumcada ayuu ka dhigay mayriga aakidsan mayriga e, waxa wey qofka meydka mayrigana ka labaad buu ka dhigay qultu waxaan idhahdaa nawowi ahay alqadiimu qowlka qadiimka ayaa hunaa halkan adharu xoog badan warajaxu waxaa rajaxay alakaruuna culummada inta say u badan yihiin waaxaadiiu axaadiistiisana saxiixatun waa axaadiis sax ah oo sugan kaiiratun oo badan walaysa liljadiidi jadiid male xadiiun saxiixun xadis saxiix male wallahu aclam maydhayaashii sunnada ahayd bu halkan mualif ku tilmaamaya qaar ka mid ah sidaa darteed wuxuu uhi wamin almasnuuni maydhayaasha sunnada waxaa ka mid a ah. muuse dhihin maydhayaasha sunnada waxaa weeyaan yani mualifka maqsuudkiisu maa inuu koobo maydhayaasha sunnada oo idil ee qaar ka mid ah unbuu halkan ku tilmaamaya haddaba waxaa ka mid ah maydhiga loo maydhanayo ciidda waa sunno maalinta ciidda ama ciidda yar ama ciidda weyn labadaba in loo maydho sidoo kale qoraxmadoobaadkii ama dayaxmadoobaadkii Ehm, markii eh, qoraxda madoobaad ama dayax madoobaad in la maydho ayaa sunno ah si qofkii markaa jamacii ama salaadii ugu tukado asaga oo nadiif ah ilan dad badan baa soo xaadiraya oo tukanaya sidoo kale istisqaagii markii roobdoon la samaynaya in la maydho iyadna waa sunno intanoo dhan yani xikmada ku jirta waxaa weeye dadkii baa ururaya oo isku imaanaya marka in ay maarata sida jimcaha u xaadirayaan oo kale ay usoo xaadirayaan usoo ururayaan marka waxaa looga qiyaas qaatay jumcadii jumcadiiba ayaa looga qiyaas qaatay qofka maydka maydha inuu asna maydho ayaa sunno ah qofka maydka maydha la baashiraya inuu maydho ayaa sunna ah. nabig wuxuuhi alayhi الsalaatu wasalaam man hasla mayitan falyaqtasil waman xamalahu falyatawada qofkii maydka maydha ha maydho qofkii xambaarana ha weysiisto siduu tirmidi wariyey qofka waalan haddii uu miirsado sidoo kale qofka koomada gale haddii uu soo miiraado ama xiskiisii usoo laabto waxaa sunnaha ah inuu maydho labada inay maydhaan ayaa sunn ah maxaa nabiga alayh salatu salaam mar uu kooma galay mardumuudkiisii markuu koomadii ka soo baxay nabiga alayh salaam wuu maydhay wuu maydhay marka nabiga alayh sl slam laga dayanaya e, qofka waalana waa un la mid qaatay imaam shaafici wuxuu qalla man junna ilaa waanzala yani yani wuu yaryahay qof waashay ilaa waxa weeye uu biyo dejinaya saa darteed waxaa fiican qofkii eh, waxa weeye eh, xiskiis uu ka tegay inuu maydho markii uu mihirkiis usoo laabto waa haddii aysan hubsanin labadaa qof ama aan la hubin inay biyo dejiyeen inta ay waxa weeye eh, xiskoodu ka maqnaa qofka waalina qofka koomada gale lakin haddii la hubsado inay biyo dejiyeen ama mid ay ka timaaday marka waajib bay ku noqonaysa inay maydhaan qofkii gaalka ahaa markuu islaamo waxaa sunno ah inuu maydho si islaamka u weyneeyo oo islaamka maaragta u tixgeliyo nabiga calayhi salatu wasalaam muxuu faray qays ibna caasim markuu islaamay inuu maydho kadalika humaama bin uthaal saxaabiga la yidhahdo markuu soo islaamay nabiga wuxuu faray inuu maydho maydhigaasina waajib ma aha sababtoo ah nabiga alayhi salat salaam dad badan oo soo islaamay muusan farin inay maydhaan markay soo islaameen waaya meeryaasha xajka ayaa ka mid a ah sunnada ahaa meeryaasha xajku way badan yihiin baabkooda ayuu mualif ku faahfaahin doonaa sida maalan qofku markuu maka gelaya oo kale maalinta carafa oo kale inuu maydho wahaakada axwaal kala duwan ayuu qofkii maydhanayaa mualifku wuxuu ku sheegi doonaa kitaab alxaj insha allah meeryaashaa sunnada aynu soo tilmaanay midkee ugu aakidsan ama ugu adag ugu culus waxaa ugu adag buu mualifku yidhi maydhiga qofka meydka meydhay uu maydhanayo waxaana soo raaca meydhiga jumcada laakiin qowlkaasi waa qowlkii jadiidka ahaa qowlka qadiimkana wuxuu leeyahay waxaa aakidsan labada kan jumcada ayaa aakidsan ayaa aakidsan maxaa yeele culamadu wa isku khilaafay inuu waajib yahay inuusan waajib ahayn midda kale axaadiista kuso aroortay ayaa fara badan imaamnawowi wuxuu rajaxay qowlka qadiimka ah ayuu halkan rajaxay wuxuu hi qowlka qadiimka ah ayaa halkan xoog badan culimmada badankoodna qowlkaasay rajaxeen shaaficiyadu maxaa yeeley axaadiidiisu waa axaadiis saxiixa oo fara badan axaadii fara badan ba kuso orortay yani maydhiga jumcada laakiin maydhiga qofka meydka maydhay waxa weeye xadiid saxiixa kuma soo aroorin buu leeyahay lakiin halka waa laga daba tegay imaamu nawowi oo waxaa la yidhi xadiidka aan soo tilmaamnay man hasala meyitan falyaktasil xadiidkaas tirmidi ayaa tasxiixiyey ibnu xibbaan baa tasxiixiyey ibnu sakan ayaa tasxiixiyey culimo badan baa tasxiixisay marka eh, inuu dhaho eh, qowlka jadiidka xadii saxiixa ma leh waa laga haboonaa wاtabkiiru ilayha waxaa la suneeyaa oyusanu waxaa la suneeyaa atabkiiru in loo kallaho ilayha jumcadii maashiin qofkii asagoo socda bisakiinatin si xasilooniha u socda waan yashtagila inuu ku shuqloobo ama isku mashquuliyo ayaa sunnaha ah qofkii jumcada u socday fii dariiqihi jidkiisa wa xuduurihi markuu jumcadii uu xaadiro ee masaajidkii uu gaadho biqira'atin qur'aan akhris inuu ku mashquulo aw dikrin ama ilaahay xuskiisa walaa yatakhada inuusan ka tallaabsanin dadka qoolahooda wa an yatasayana inuu isqurxiyo biaxsani iyaabihi dharkiisa ee yani ka wanaagsan inuu xidho isku qurxiyo wadiibin cadarkii inuu marsado wa isaalat dufri ciddidii inuu zuuliyo wariixi iyo urki ayaa sunno ah halkan wuxuu mualif ku tilmaamayaa aadaabtii jumcada iyo sunanteedii aadaabta waxaa ka mid ah qofkii inuu u kallaho tabkiir inuu sameeyo atabkiiru ilayha inuu u kallaho oo u jarmaado xilli hore jumcadii qofkii waa haddii isagu usan ahayn qofkii khudbaynaya qofka imaamka ee khudbaynaya isagu wuxuu imaanayaa xilliga yani khudbadu ay bilaabmayso ee aadaanku dhacayo xilligaasuu imaanaya laakiin dadka kale ayaa kallahaya si ay majaalistooda u qabsadaan salaadan ay u sugaan nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam calى kuli baabin min abwaabi اlmasjidi malaa'igtun yaktubuuna alأwala faاlأwal yani albaabada masaajidka waxaa fadhiya albaab kastoo ka mid ah malaa'ig baa fadhida qoraysa maalinta jumco dadka si usoo kala horeeyaan qofka koobaad iyo ka labaad bay qorayaan haddaba qofkii maydhaa maalinta jumco maydhiga janaabada maydhaa macnaha maydhi dhammaystiran dabeetana tagaa buu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam saacadda koobaad masaajidka qabtaa waxaa weeye wuxuu la mid yahay sida qof bixiyey ama sadaqaystay neef geelah saacadda labaad qofkii baxana wuxuu la mid yahay sida qof sadaqaystay neef lo ah saacada saacadda saddexaad qofkii tagana wuxuu la mid yahay sida qof sadaqaystay wan geese leh afraad qofkii tagana wuxuu la mid yahay sida qof sadaqaystay digaagad ama xabad digaaga qofkii saacadda shanaad tagana wuxuu la mid yahay sida qof sadaqaystay ukun ama xabad bayda waa hantii saacadoodba halkaasuu nabiga ku shegay alayh salaam yani wixii intaa ka dambeeya waxa weeye yani imaamkii ayaa imaanaya sa darteed nabiga wuxu uhi alayh salaam imaamkii hadduu soo baxo malaa'igtii ayaa soo xaadiraysa iyagoo dhegaysanaya dikrigii macnaha malaa'igtii qoraysa ee albaabada fadhiyey waxa weye way soo xaroonayaan oo dikriga ayay dhegaysanayaan waxaana sunno ah qofkii inuu socod ku tago khudbadii masaajidka markuu xaadaraya maalinta jimcaha inuu socdo ousan gaadho fuulin ayaa sunnaha hadduusan socodkii dhib ku ahayn maxaa yeel nabiga calayhi salatu wasalaam arrinkaas fadiilo gooni ayuu ku sheegayo wuxuu ihi man hasala yowma aljumcati wakhtasal wabakara wabtakar wamasha walam yarkab wadana min alimaami fastamaca walam yalqu kaana lahu bikulli khudwatin camalu sanatin ajru siyaamiha wa qiyaamiha rawahu tirmidiy macnaa qofkii maydhaa maalinta jimcaha ah dabeetana waxaa weeye ka lahaa oo socdaa oo aan fuulin daaba aan fuulin ama gaadhi aan fuulin ee cagihiisa ku socda dabeetana imaamka u dhawaada imaamka khudbaynaya u dhawaada khudbadana dhegaysta oo aan laqwi la imaanin intaa khudbada ay socoto tallaabo kasta oo uu qaadayo sanad camalkii ayaa loo qorayaa ajirka siyaamkiisa iyo qiyaamkiisa waa tallaabo kasta yani waxaa loo qodayaa fadliga intaas la eg sanad yani qof soomay oo waxaweye qiyaam la yimid ayaa tallaabo kasta loogu qorayaa nabig alah sla slam waa xadii tirmidi wariye culmo badan ay taxiixiyaan xadiidkan waxaad arkaysaa fadli weyn buu ku sheegay camal aad u fudud tallaabo kasta qofki in loo qoro ajra sanatin siyaamaha wa qiyaamaha yani amala sanatin ajru siyaamiha wa qiyaamaha in loo qoro yani wax sahlan ma ah saa darteed culamada qaar baa xadiidka ka shakiya sixadiisa waxay dhaheen see camalkaa yarka ah ajarka intaa la eg loogu bixin karaa yani xadiika waxaa moodaabilan xadii mawduuca ah oo qof uu iska qoray ama iska alifay inuu yahay waayo axaadiista saxiixa waan garanaynaa dee yani fadaaisha waxa lagu bixinayo marka si kastaba ha ahaatee xadiikan culamo badan baa tasxiixisay adugu waxba ku yeeli mayso haddii xataa uu daciif yahay kolleyba ajir baad ka helaysaa talabada aad qaadayso hadduu saxiix yahayna ajirkaasaad helaysaa marka inaad maalinta lugeeyso oo aad masaajidka ilu ku tagto waa shay fiican waayahay wuxuu idhi maashiyan bisakiinatin weliba xasilooni qofkii inuu ku socdo oo uusan degdegin yani arrinkani khaas kuma ahaa jumcada ee salaad kastoo markaad u socoto si degan inaad u socoto oo aadan cararin ayaa sunnadu ay tahay nabig wuxu uhi alay sl slam ida ataytum asalata facalaykum bisakiina hadday salaaddaad imanaysaan waxaad laasimtaan xasiloonida aayadda qur-aanka ilah uhi ya ayuha aladiina amanu ida nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati fascau ila dikri illah fascaw ilaa dikri illah sacyiga halka waxaa looga jeedaa socodkii baa looga jeeda loogama jeedo carar sacyiga luqa ahaan waxaa lagu yidhahdaa cararkan waa lagu yidhahdaa orodka socodkan waa lagu yidhahdaa lakin halka waxaa looga jeedaa socodkii baa looga jeedaa waxaa kaloo sunno ah qofkii inuu eh, isku mashquuliyo intaa eh, u sii socdo jumcada dikriga ilaahi subxaana wa tacaala markii masaajidka wax xaadirana inuu ku mashquulo laba mid qur-aan akhris ama dikriga ilaahi subxaana wa tacaala ama salaado sunnaa uu tukado eh, wakhtigii eh, waxa weye uusan iskaga beerdareen watiga iska khasaarin maa waqtigan waa waqti qaali ah sidoo kale waxaa sunnaha qofki inuusan ka tallaabsanin dadka qoorahooda dadka qoorahooda inuusan ka tallaabsanin hadduu soo habsaamo uu dib ka yimaado dadkii oo khudbadii sugaya inuusan qoorahooda ka tallaabsanin ayaa sunnaha maxaa nabig alayh sl slam wuxuu arkay nin dadka qoorahooda ka tallaabsanaya markaasa wuxuu hi ijlis faqad aadayta wa aanayt war dadka ka fadhiisu yidhi dadkiina waad dhibtay waana soo habsaantay yani waxaa isku darsatay laba arrimood habsanaad soo habsaantay iyo dadkii ood dhibtay eh, sidoo kale waxaa sunnaha qofkii inuu isqurxiyo oo dharka u fiican uu heli karo inuu xidho ayaa sunno ah sidoo kale dhiib inuu isticmaalo ayaa sunno ah oo cadar udgoon uu marsado hadduu heli karo nabigu wuxu uhi alayh sla slam qofka maalinta jimcada maydha oo dabeetna dharka u quruxsan heli kara xidhaa oo cadar ama udgoon wuuu heli kara isticmaala dabeetana maalinta yani salaada jumcada yimaada oo dadka qorahood aan ka tallaabsanin dabeetana tukada wuxuu ilaahay subxana wa tacaala u qoray macnaha salaad sunnaha tukada laga wadaa salaadada sunnaha tukada dabeetana aamusa markay khudbadu ay socoto ilaa imaamku uu ka dhammaynayo khudbadiisa iyo salaadiisaba waxay u noqonaysaa kafaaro dembi dhaaf ayay u noqonaysaa jumcadaasi ilaa jumcada kale laga gaarayo ama jumcadii hore iyo jumcada inta udhaxaysa ayaa loo dembi dhaafaya wixii dembiga ka dhaca sidoo kale waxaa sunnaha qofka inuu ciddadii iska guro cidiyaha inuu iska guro hadday ciddiyuhu dheeraadaan timihii inuu iska jaro ayaa sunno ah wixii tinee dheeraad ah shaarubihii iyo wixii la midka ah sidoo kale inuu urkii zuuliyo ayaa sunna ah haddii jirkiisu ur uu leeyahay inuu urkaa iska zuuliyo ayaa sunna inuu cadaydo ayaa sunna imam shaafici wuxuu yihi raximah allahu tacaala man nadafa thawbahu qalla hamuhu waman taaba riixuhu zaada caqluh qofka maradiisa nadiifiya buui murugadiisu way yaraanaysaa qofka riixdiisu udgoonaatana waxa wey caqligiisa ayaa kobcaya marka nadaafaddu waa shay wanaagsan hadday jeer lagu booriso qultu waxaan idhi haddaan imaam nawowi raximah allahu tacaala wa an yaqra'a inuu aqriyo ayaa sunno ah alkahfa suurat lkahfi inuu aqriyo yowmaha maalinta jumcada iyo waliilataha habeenkeeda wa yuktira inuu badiyaa sunno ah. min adducaa'i ducadii wasalaati salligii calaa rasuuli illaahi sala allahu aleh wasalam uu ku salinayay wayaxrum waxaa ka xaaraan calaa diljumcati waaya imaam nawowi wuxuu idhi waxaa sunno ah inuu suurat اlkahfi akhriyo maalinta jumcada iyo habeenkeedaba sunantii bay ka midta maxaa yeele xadiid baa ku soo aroora nebigu uhi alayhi الsalatu wasalaam qofka akhriya maalinta jumcada suurat اlkahf nuur ayaa u iftiimaya labada jumcadood dhexdooda xadiid kalena wuxuu tilmaamay inuu akhrinayo habeenka jumcada marka habeenka jumcada iyo maalinta jumcada labadaba qofku inuu suurat اlkahf akhriyo waa sunno sidoo kale waxaa sunna inuu ducada badiyo maalinta jumcada ah iyo habeenkeedaba maalinta jumcada ayadu waxaa ku soo arorayba yani in ay ku jirto saacat اlijaaba oo nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam waxaa ku jirto uhi saacad qof muslim ah uusan waafaqayn asagoo taagan oo tukanaya macnaha waxaa loga jeeda wahuwa qaa'imun yusalli asagoo macnaha qofkii sugaya salaaddii oo ilahi subxaanaه wa tacaala wax weydiisanaya ma waafaqiyo i saacaddaa saacatulijaabada ah ilaa ilaahay wuu siinaya waxa uu weydiistay laakiin nabig alay salaam gacantiisa ayuu ku ishaaray saacaddaas inay yartahay wa ashaara biyadihi yuqaliluha yani waa saacad yar buu yidhi manaa wakti dheer ma aha saacaddaas waa lasu khilaafay laba qowl baa laakiin yani aqwaal fara badan baa ku soo aroortay laakiin laba qowl baa ugu raajaxsan ugu xoog badan qowl dhahaya waa khadiibka markii uu mimbarka uu fuulo ilaa inta salaadda laga tukanayo xadiis baa ku so arora maa bayna an yajlis اlimaam ila an tuqda الsalaa waa xadii muslim wariyey iyo xadiid kale oo nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam waa aakhiru saacatin yani min ywm اljumca yani saacadda u dambaysa maalinta jumco labadaa xadiis baa ugu xoog badan culamada qaarna kanay rajaxeen qaarna kanay rajaxeen culamada qaarna waxay leeyihin way gurguuraysaa oo maalina waxay noqonaysaa xilligaa hore ee khadiibku markuu mimbar ku fadhiisto jimcadaha qaarna waxay noqonaysaa aakhiru saacatin min yowmi اljumca adugu si doontaba ha ahaatee ku dadaal maalintaas inaad ducada badiso waa inaad intaasod waafaqdaa saacatiijaabadii waxaa kale oo sunno ah inuu qofku badiyo salliga nabiga sal اllahu alayhi wasalam maalinta jimcada iyo habeenkeedaba maxaana nabigu nugu booriyey arrinkaas wuxuu yidhi maalmihiinna waxaa u fadli badan maalinta jimcada ah ee salliga badiyuu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam maalintaa dhexdeeda maxaa yeelay salligiinna waa la iisoo bandhigayaa qofkii u saligana nabig wuxuu alayh sala slam ilahi wuxuu ku salinaya toban jeer wayaxrumu waxaa ka xaaraana calaa diljumcati qofkii jumcada u saaxiibka macnaha qofkii jumcada ku laasimaysay iyo qofka jumcada soo xaadirayaba yani waxaa ka xaaraana qofkii jumcada ku waajibaysay atashaaqulu inuu isku mashquuliyo bilbayci beyc iyo wahayrii wixii beyc aan ahayn bacda shuruuci markii la gudogala kadib fi laadaani aadaankii bayna yaday lkhaiibi khaiibka hortiisa dhacayay fain baaca haddaba haddii qofkii wax iibiyo saxa bayci waa asaxayaa wayukrahu waxaa la kahdaa arinka aya isagaan soo tilmaanay baycii wixii la midka ahaa qabla aadaani aadaanka ka hor bacda zawaali lakiin cadceeddu markay zuusha kadib wallahu aclam macnaha qofka khudbadu jumcadu inuu soo xaadiro oo ku waajibtay waxaa ka xaaraana inuu isku mashquuliyo ama uu gudogalo beyc ama waxaan beyc ahayn oo cuquudii kale ah sida ijaaradii iyo eh, waxyaabihii la midka ahaa iyo sanaacaadkii iyo farsamadii iyo shaqooyinkii iyo xirfadihii iyo waxaasoo dhanba ama xataa wax aan xirfadba aan ahayn iyo farsamo aan ahayn inuu ciyaaro ama wax kale lahwi iyo sheeke iyo maqaaxi la fadhiistay iyo maqaaxu ka sheekeeyay wixii la midka ku mashquulo markii waxa weeye la guda galo aadaankii dambe ee khudbada ay ku xigaysay markuu aadaankaasi bilaabmo waa ka xaaraan qofkii inuu ku mashquulo wax kale oo aan ahayn khudbadii inuu soo xaadiro oo uu markaa yimaado maxaa yeel ilahi subxaana wa tacaala ayaa arrinkaas inaga reebo ilahi wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumcati fascau ilaa dikri اllah haddii aad tihiin kuwii alliya nabi rumeeyey markii loo dhawaaqo maana loo aadaamo salaada maalinta jumco ilahi wuxuu ihi u degdega dikriga ilaahay subxaana wa tacaala oo macnaha u socda dikriga ilaahay oo khudbadii ah iyo salaadii wadaru lbayc iibkana iska daayo ilaahay macnaha waqtigaas waxbaa kala iibsanina haddaba aayaddu waxay caddaysay baaci iibkii bay caddaysay waxaa loo qiyaas qaatay wax kasta oo iibkii la mid ah caqdi ha ahaaba ama yuusan ahaanin haddaba beecii haddii uu dhaco oo qofkii wax iibiyo aan wax iibsado iyadoo aadaankii uu dhacay oo khudbadii ay socoto maalan iibkaasi ma asaxaya iibkaasi wuu asaxaya yani cala almadhab wuu asaxaya laakiin waa xaaraan eg waa laba xugum oo kala duwan iibku waa xaaraan laakiin asixitaanka wuu asaxaya sababtu u asaxayana waxaa weeye waa nahyi ka baxsan shay yani daatadii manhiga uu ka baxsan yahay nahyiga oo waxaa weeye baycu arkaantiisii shuruuddiisi wuu oofsada bayc sidiisu yani u asaxaya laakiin nahyigani waa wax ka baxsanahoo waktigan uu dhacay ayaa wakti haboon aan ahayn oo waktiga salaada la tukanayay ama khudbadii la dhegaysanaya marka qofki uu ku dambaabaya laakiin wuu asaxayaa beeci haddii qofkii uu iibkii ku mashquulo ayadoo la gaadhay xilligii khudbada yani cadceeddii way zuushay waktigii khudbada bilaamaysa ama aadaami laha waa la gaadhay lakin weli khudbadiima lama bilaabin aadaankiina weli ma dhicin waktigaas qofkii wax ma iibsan karaa wuu iibsan karaa xaaraan maaha laakiin waa makruuh waa makruuh inuu xilligaa wax iibsado maxaa yeelay waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay xilligaasoo kale inuu salaadii u degdego oo uusan beec ku mashquulin laakiin maadaama aadaankii uusan bilaamin dee ma dhihi karro waa xaaraan ilahi wuxuu hi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumcati aadaanku ilahay xoogga ku xidhay haddii la aadaamo ilaahay oo salaadii loo aadaamo maalinta jimco markaa bayci iska daaya oo salaadii qabta laakiin haddaan la aadaamin de markaa ma noqonayo waa makruuh wallahu tacala aclam wsal allah wslm cala nabiyina